بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال المصنف رحمه الله تعالى وواجبات السعي أربعة aan dhexda kaga jiray camalkii xajka dawaafkii baan ka soo baxnay markii dawaafka la dhameeyo hadduu qofku yahay mutamatic sacyigu ku daraya waana xalaaloobaya hadduu yahay qof qaarina oo xaj iyo cumro isku daray ama mufrid ifraad soo niyooda xaj keligiis markuu dawaafka dhameeyo laba khiyaar baa u banaan inuu sacyiga ku daro oo uu soo hormarsado sacyigii raaciyo iyo in inuu dib u dhigto oo dawaafkan hore dawaafulquduumka uu sacyiga ka reebo oo una raacinin kadib wuxuu raacinayaa dawaafka ka dambeeya la yihah dawaafulifaadada dawaafulifaada sacyigu asaga waxaa un loo shardiyaa <clears throat> inuu dhaco bacda dawaaf dawaaf gadaashi inuu dhacaa shardi ah sacyigu sacyi keligii la iskala imaan ma jirto waa in dawaaf markaad la imaato aad sacyi raaciso sacyiga marka waa inuu dawaaf ka horeeyo laakiin dawaafka asaga shardi maaha inuu midka u horeeya noqdo haddaad midka u horeysay quduumka aad rabtana waad raacin kartaa sacyiga oo hadhow dawaafsacyi lagaama rabo haddii aad dib u dhigatana dawaaful dambe yaad raacinaysaa sacyiga sacyigii baa marka ku dhex jiray waajibaad buu leeyahay waajibaatu sacyi arbacatu buki afar wey axaduhaa afartaa midda koobaad an yabda'a waa inuu bilaabo bisafaa buurta safa layidhah waa inuu ka bilaabo oo ilaahay baa ka bilaabay sheegidii ina asafaa walmarwa falow bada'a hadduu bilaabo bilmarwati hadduu marwo ka soo bilaabo ila safaa'i xagga safara soo soo aado lam tuxsab loo xisaabi maayo hadihi almaratu markaa asaga ahee eh uu socdo loo xisaabi maayo qof iska socda wey mar wuu kasoo bilaabay xagga safuu soo aaday meesha raba intuu safa ka bilaabay inuu marwo aado markaa loo xisaabi maayo midda ayada waxayna yidhiin xilligaasi oo uu marwo intuu ka soo socday uu safa imaaday markaa uu safo imaaday ayuu ibtadaa sacya sacyiga bilaabay sacyiga markaasuu bilaabay marka intuu marwo ka bilaabay uu sacyiga uu safa imaaday wax u jira ma lehe markaa socodka oma jirtee safadaa uu markaa imaaday baa ko yuu ka bilaabi oo yuu ka bilaabi oo xagga marwuu dib ugu noqonaya aadaya xiina idin xilligaasuu a bilaabayaa asacya sacyigii markaasuu bilaabi amaa socodkii hore marwe uu ka soo socday ilaa safa uu imaaday waxba kama jiro haaniyaha waajibaadki sacyiga midka labaad qadcu jamiici masaafati masaafada dhammaanteed waa in la gooyaa safa iyo marwa masaafa isku jiraan masaafa ayay isku jiraan muddada ayada ee safa iyo marwo inta udhexaysa masaafada udhexaysa iyo qadarkaa dhulka udhexeeya waa inaa wada dhamaysa wey safa ka bilowda marwana aad gaadho marwo ka bilowda safana wada gaadho ee wixii dhexda ay marayso weli aadan safa gaarin inaad dhexda ku joojiso aad marwo noqoto adoo aan marwo buurteedii gaarin inaad dhexa kasoo laabato safa usoo laabato raaxo kama jirto qadcu jamiici اmasaafati masaafada wa inu dhameeya saa ku tilmaami doona sida weliba loo dhamaystirayo wuxuu falow taraka hadduu ka tago shibran taako taako maxaa ka yar intaa ka dhan hadduu ka tago isagoon safo gaarin oo buurtii dhanbaceedii buu iska soo laabtay ama marwa isagoon gaarinoo buurta dhanbaceedii joogu ka soo laabtay shibran taako qadarkeed aw aqala minu kaba sii yarba shibri iyo taako ka sii yar lam yasixa ma asaxaya sacyigaas loona xisaabi maayo markaa isagaa looma xisaabayo fa yajibu waxaa waajib haddaba an yulsiqa inuu dhajiyo caqibahu cirbihiisa caqibayhi labadiisa cidhbood bixaa'idi safaa buurta safa la yidhahdo xaayidkeeda iyo jidaarkeeda iyo derbigeeda iyo girgirkeeda salka ah waa inuu maaratay si fiican cirbaha u dhajiyo ila safa war socod ka bilaabaya kol hadduu safa ka bilaabaya xagga maruu u jeesan markuu safo istaago oo u duceysto qiblada ujeesado kacbada u arko uduceysta kadib marbu u jeesanaya jeesiga marbu u jeesanaya waxaa la rabaa ila hadda socodka bilaabayaae inuu intuu gadaalgadaal usoo baxo cirbihiisa ay buurtiisa fa si fican u fuulaan salkeeda kadib isaga oo wax ka maqan masaafada aysan jirin bilowgii dee uu ka bilaabo halkaasaa la rabaa bixaa'idi safaa waa inuu cirbihiisa ku dhajiyo fa intahaa markuu gaaro ila buurtii marwa markuu gaarana alsaqa wuxuu dhajinayaa ru'uusalaha saabici faraha fiidooda bixaaidilmarwati marwa xaidkeeda jidaarkeedi dhagaxeed saa fiid u saaraya fiid waa inuu saaro wax marka uu ka tegay intuu udhexaysay ma laha manaa saa weeyaan uma kadib ida ibtadaa haddana hadduu kasoo bilaabo marwo kasoo noqdo athaaniya markii labaad alsaqa wuxuu dhejinayaa caqiibahu cirbihiisa bixaaidilmarwa marwadii haddana kasoo noqonayey ayuu cirbaha ku nabi a markaasuu xaggaayo safo usoo dhaqaaqi markuu safo imaam muxuu samayni wa ru'uusa asaabicihi farihiisa fiidoodu haddana bixaaidi safaa yulsiqu wuxuu ku dhejin bixaaidi safaa buurtii safaheed haddana uu kusoo socday wahaakadaa sidaasuu abadan weligii ku wadi oo oh, ee yulsiqu wuxuu dhejin caqibayhi labadiisa cerbood bima yadhabu minhu marka bimaa yadhabu minhu midda uu ka tagaayo midda uu ka tegaayo labada buurood cirbuu ku dhejin yulsiqu wuxuu ku dhejin ru'uusa asaabicihi farihiisa fiidooda bimaa yadhabu ilayhi midda uu xaggeeda u socdo tu u socdo ee uu tegayona faraha fiidooda ku dhejin midda u ka dhaqaaqayna cirhbuu ku dhejinaya marku ka dhaqaaqayo saas wey si aan wax masaafo ah oo safa iyo marwo udhexaysa una oga tegin taasaa la rabaa thalithuhaa midda saddexaad ee waajibaadka sacyiga kamida ah, istikmaalu sabci maraatin toddoba jeer waa inuu dhammaystirto yaxsibu waa xisaabayaa dhihaabahu toddoba jeer waa inuu sacyiga iyo marwo dhexdeeda u ordo yaxsibu see loo xisaabay toddobadii dawaafki way khilaafsan tahay yaxsibu wuxuu xisaabanayaa yahabow sii socodkiisa min asafa uu safa kasii socdo ila almarwati marwa uusii socdo maratan kow baa laxisaabi wa min almarwati marwa markuu kasoo noqdo o ila safa kusoo laabtana maratan mar baa laxisaabi wahaakada saasuu ku wadahayaa kamaa taqadama sidii hormartay marka sii socodkana waa shawd yahaabahu shawdun wa iyaabuhu shawdun baa la dhahaa sii socodkana waa hal soo noqodkana waa hal saas wey lanna musaafada aad u kala fogta safa iyo marwa wax isku dhow maaha wax isku dhow ma aha taqriiban yani halkan iyo waxaan dhihi karnaa masjid imaan oo kale hadda masjid imaan ya iyo halkan oo kale way isku jiraan taqriiban marka halkaasoo toddoba jeer la yidhi hala socdo hadii la yidhaahdo markii la tagoba kow hala saabo yani way dheeraanaysaa sii socodka marka waa kow soo noqod kalkan la imaaman haddana waa labo saasaa lagu wadaya naam falow shakaa hadduu shakiyo fiihi fi sacyi tiradii toddobada heed buu shakiyey fiihi fi sacyi buu shakiyey a keyfiyadii loo sacyinayey iyo qaabkii iyo waxaanuu shakiyey ah, ma isdhamaystirtay iyo maraat sacyigii maraadkiisiibuu garan waayey iyo qaabkii eh, toddobadii jeer inuu toddoba jeer maray aw mase fii cadaadi dawaafaat dawaafaadka tiradooda ayuu shakiyey akhada wuxuu qaadani bil aqali tirada yar wakamala wuu dhammaystiri marka saddex iyo afar buu ku shakiyey tirada saddexduu qaadan afartii buu kasii wadi marka waa tirada yarbaa mar walba laqaata haddii shaki meesha u imaado oo tirada yarbaa yaqiin ah tirada badanna shaki weeyaan walyaqiinu laa yazuul bishaki marka tirada yaqiinta la qaadan raabicuhaa raabicu waajibaati waajibaat sacyi midda afaraad an yascaa waa inuu sacyiyo socdo bacda dawaafi alifaada dawaafka dawaaf alifaadada gadaashiisa sacyi waa inuu dhaco aw ilquduumi dawaaf ilquduumka gadaashiisa waa inuu dhaco dawaaf ilquduumkee la dhahaa markaad maka tagtay uhoreysa adoo xaj adoo qaarina ama ifraad eh. labadaasa dawaaf lqudum iska leh tamatuc malaa dawaaf lquduum tamatuc dawaafkiisu waa dawaafulcumra la dhahaa dawaafulcumra la dhaha waa rugn cumra ay leedahay laakiin markaad xajga cumra isku darto ama aad xaj keligii la imaato ma xalaaloobaysid moogtahay ilaa aad xajki soo dhamayso maalinta tobnaad unba laga yaaba inaad dawaaf ifaad markaad la imato xalaalowdo marka dawaafka u horeeya d imaanaysa makan waxaa la dawaaf lqudum la dhaha dawaaf lifaadana waa midka maalinta tobnaad bilaabanaya maalinta tobnaad bu bilaaban dawaafu ruknina waa la dhaha arkaanta xajku kamid yahay dawaafu ziyaarana waa la dhahaa ah. marka wuxuu ku leeyahay sacyigu waa inuu dhaco bacda dawaaf ifaada haddaad dib dhigata wey aw iquduumi bacda dawaaf lquduum dawaafka dawaaflquduumka gadaasha waa inu hada hormarsata sacyiga bishardise marka dawaafilquduum gadaashiisa aad sacyiga dhigi karto bishardi an laa yafsila waa inuuna kala soocin baynahumaa <clears throat> sacyiga sacyiga iyo dawaafka dawaafulquduumka waa inuu dhexdooda una gelin alwuquufu bicarafa wuquufkii carafa la istaagayo inu dhexmarin waa inu dhex udhexaynin waase maalan waxaa tagtay maka maalintii toddobaad ee bisha dilxija tagtay toddobaad markii toddoba beri ay ahayd dilxija ayaa tagtay dawaafilquduumkii baa dawaaftay sacyigii maadan sacyininba la rabay inaad raacayso si u joogtay bay carafa kuusoo gashay carafa ayaa kuusoo gashay marka haddiiba carafa ay dhexda soo gasho sacyi baa waxay carafe la joogaan sacyigan yaan la imaano waana sacyigii dawaafkaa ah hore raaci lahaamaan oola jeedaa waxba kama jiro waxba kama jiro intaan carafo la gaarin ayaa la rabaa dawaafulquduumka iyo sacyi inaas raaciso haddii carafo la gaaro sacyigii waxaad udhigaysaa dib baad udhigaysaa bacda carafa carafa gadaasheeda yowmu naxriga ayaad ka dhigo dawaafulifaadihi yuu sacyigu marka raaci saasuu ka wadaa bishardi an laa yafsila wayna baynahumaa sacyiga bayna safa iyo dawaafulquduumka waa inuu kala faslinin alwuquufu bicarafa carafa istaaga la istaagayo w sunanhu sunanahu sunan eh, sacyi sacyiga sunankiisa ma taqadama wixii hormaray oon qaar baa ka soo maray wayusanu waxaase la suneeyaa an yakuuna calaa طahaaratin qofkan sacyiga bayna safa walmarwa socdo waa inuu daahir yahay wa sitaaratin yakuuna calaa sitaara astur waa inuu asturan yahay oo cawradiisa ay asturan tahay marka sunada ku daray sunadii ku daray inuu qofku daahir yahay lannahu sacyiga wuxuu ahaan jiray bayna safa walmarwa la socinayo kharij khari eh, waxa ujeeda kharij masjid alxaraam masjidka ehm, waa ka baxsanaan jiri masjidka waa ka baxsanaan jiri marka qofka ehm, astaantooda caado qabta way iska socon jirtay bayna safa walmarwa haddii intay dawaafka la imaato iyadoo xalaalo daahira ay la imaato ay sacyiga imaato oo dee caadada ay ku dhacdo sacyigeeda way wadan jirtay saas darteed sunan bay iska ahayd mooyan waajib ma ahayn hadda laakiin masjidkii buu soo galay sacyigii wayusanu an yakuna calaa tahaaratin iyo wasitaaratin astur wa an yaquula wayusanu waxaa la suna an yaquula inuu yidhaahdo baynahumaa dhaxdooda markii safa iyo marwo dhexdooda uu socdo ducada inuu ku duceysto rabbi ikfir allow dhaaf warxam naxariisa watajaawaz iska saamax camaa taclam waxaad og tahay inaka adiga waa kii aa soo maray ducada ayadaa soo maray nacam rabbana aatina fi dunya xasana ducadan ayadana waa ku duceysanaya ilah addunyada xasanana sii wa fi laakhirati aakhirana xasanatana sii marka waxaa weeyaan wax allaala wixii xasano lagu magacaabo o dhan ba soo wada gelay wa qina cadaab annaar naarta cadaabkeeda naga badbaadi walow qara'a alqur'aana waa ducaadan soo sheegay nabig alay salam xadiisu anas bin malik radia allahu canhu kama tegi jirin buu leeyahay wuu barin jiray nabiga alay salaam inuu ayadaba ku bilaaba dhici jirtay haddii kale duca kale intuu ku ducaysta u raacin jiray walow qara'a alqur'aana sacyiga bayna safa walmarwati markuu sacdinayo u socdo low qara'a alqur'an hadduu qur'aan iska akhriyo fa huwa qur'aan akhriska afdalu fadli badan lanna wax la akhriyo qur'an ka fadli badan maba jirtaba halkii xarafta bina sana ayaa lagu qorayaa macnaha gara ama ha garanin ajirkaasay leedaha qur'aanka kariimka wax la akhriyo kalaamka ilahi weeyaan qur'aanka u fadli badan haddii marka quraan iska dareeriyo ama kitaab quraan qaato oo sacyiga dhexdiis kaga akhristo taasaa fiican bu kuleeyahy walaa yundabu lama sunneeyo takraaru sacyi sacyiga in lasoo celceliyo sida dawaafkao kale maaha dawaafku sidiisi waa cibaado in la celceliyo ay sunno taha oo salaad oo kalea ah. marka toddobadii dawaaf aad aad dawaafka la imaato xogow intaas ka sunaysata haddana mar labaad waad ku noqon kartaa waad ku wadan kartaa dawaafku maalintooda ku celcelin kartaa laakiin sacyiga maya halkaa mar un wey ama hormarso oo dawaaf qudumka raaci ama dibdhig oo dawaafulifaallah u dibdhigo halkaa wey laa yundabu marka maba la suneeyaba takraaru sacyi gol haddaan la suneynin inaan sunana ahayn shay markaa aan sharciga waafaqsanayn buu kusoo bixi karaa wa ida kaana saabicu dilxija dilxija toddobadeeda marka la marayo maalinta toddoba ay tahay bisha carafa beri oo kalea la bixi rabaayo oo mina loo bixi rabaaye nudira waxaa la suray lilimaam an yakduba inuu khudbayo khudbatan khudbo qofka imaamka ee muslimiinta iyo masjid xaram aimada joogta iyo khudbay akrinayaan khudbadaas waaxidatan oo keli ah bacda salaati duhri duhurka salaadiisa kadib bimakata fii makata maka dhexdeeda yucalimuhum imaamka khudbada wuxuu dadka ku bari fiihaa khudbada dhexdeeda maa bayna aydiihim hortooda wixii ahaaday waxaa hortooda ahe berri ay geli rabaan iyo shaqada berri la qaban rabo ayuu u sheegi berri waa la bixi rabaa waxaa loo bixi rabaa mina waxaa sunaa insaan la yeelo waxaa sunaa in waxaa lagu tukado saasuu barayaa maa bayna aydiihim wayaamuruhum wuxuu amrayaa bilkhuruuji inay baxaan ilaa mina mina ay u baxaan min alghadi berri berri in loo baxo mina oo sideedaadi wey yom tarwiya la yihahda yom tarwiya naam in mina loo baxo tanu marka dadka ku boorinaya naam ah. ykruju eh, bilkhuruuj inuu baxo ilaa mina ma bayn almanaasik ah. taa hore wey yucalimuhum fiiha ma bayna almanaasiki ya Ah, saasa qoran sax wey nusqada way jirta maa bayna aydihimna waa qoran tani ah, hortooda wixii manaasigta iyo acmaasha xajkay qaban rabaan ayuu bari yucalimuhum wuxuu bari fiiha maa bayna almanaasig maa bayna aydihim hortooda wixii ahaado min almanaasig acmaal xaj ah acmaal la guda xarmashadii iyo dharkii la bedelay iyo mukiidkaha iyo waxaasu bari wayaamuruhum bilkhuruuji ilaa mina min alghad ah, inay u baxaan mina beri sideed barkiita mina maalinta carafa nacam uma kadib yakhruju waa baxaa yowma athaamin maalinta sideedaad ayuu baxayaa qofka xaajiga ah markuu maka uu salaadis wax ku tukada kadib uma yakhruju waa baxayaa bihim yakhruju bihim yowma athaamini bacda salaati subxi salaada subax markii la tukado kadib buu baxaya ilaa mina xaggaa ee mina ayuu ubaxayaa qadiibkii iyo imaamkii xajkii de hal nin baa hogaamin jiray hadda waxaa wey nin walbaba dhiskiisu kala socdaa iyo beexto kasta koox walba dad baa wada waawar khadiibka iyo ninka imaamka muslimiinta ah intu ukhudbeeya haddana hogaamin jiray tiibuu isku socdaa asalka ahaan jirta yukhriju bihim waa bixinaya yowma ahaamini bacda salaati subxi ilaa mina buu bixinaya calaa kulli salaat subax marka lagu tukado maalin sideedaad marka lagu tukado bacda salaati subxi yay bilaaban khuruuj ilaa mina in mina loo baxo waana sunno eh waajibna maaha ruknina maaha waa iska joogi karaa ilaa carafa laga gaaro fa yusallii waa tukanaya aduhura duhurkuu tukan waalcasra casarkuu tukan waalmaqriba maqribkuu tukan waalcishaa cishaa buu tukan xaggee bimina minuu ka tukan maka waa laga baxay yowmu tarwiya la joogaa sideedaadi wey marka salaadahaasi afarta ah ayaa waxaa lagu tukanaya mina ee maalinta hore ee sideedaadaa jooga wayabiitu markaasuu saaxano bari bihaa ay fiihaa mina ayuu baryaya wayusalii subaxa subaxi buu kudhe ku tukan subaxii waa subaxdii sagaalaadka wey subaxdii sagaalaadka carafa sagaalkeed ayuu wuxuu ku tukan minuu ku tukanaya fa dalacat ishamsu markay qoraxdu soosoo dhalato calaa jabalin buur korkeed ay ka baxdo soo muuqato buuro waaweyn baa xagga iyo qorax ka bax ka buuraha ay ka baxdo weliba jabalkaasoo bimna ku yaalo yusama thabiiran thabiir lagu magacaabo markay qoraxda kasoo kor marto saara waa soconayaa ila lmawqifi mawqifa carafa xaggaayo carafa la aadi nacam marka thabiirkaasi inuu mina ku yaalo musdelifana waa ku yaalaa marka waa buur weyn oo mina iyo musdelifa isku xidha inay tahay dhici karto ilaa musdelifa ayadana buur thabiir la yidhaahdo oo ay islaamka ka hor ay carabtu iyo quraysh ay ag istaagi jirtay oo qoraxda markay soo baxdo kadib ay dhixi jireen ayay ahayd Eh, tan marka marka min marka subaxda mina la joogo ee mina laga baxayo iyo subaxda musdelife la joogo ee musdelife laga imaanayo mina lasoo aadayo way kala duwan yihiin waxay ku kala duwan yihiin subaxda mina laga baxayo qoraxda inay soo baxdaa la sugi markay qoraxda soo baxdo oo burihii marka ay kasoo kor noqoto la arko markaasaa la baxaya mina laga bixi oo carafa la aadi carafa la aadi waa subaxdii sagaal ay tahay bishii dilxija laakiin subaxda tobanka ay bishu tahay ee intii carafa laga soo noqdo musdelife habeenkeedii lasoo beriyey subaxeedana musdelife laga soo baxayo markii la tukada kadib ayada qoraxda lama sugaayo qoraxda intay weli soo bixin laakiin waaga uu si fiican u dilaacay ayaa laga soo dhaqaaqaya saasay ku kala duwan yihiin fa idaa dalacat ishamsu markay qoraxdu soo dhalato calaa jabalin buur korkeed bimin mina ku taalo yusamaa habiiran habiir la yidhaahdo ashrik habiir kaymaa nuqiir bay dhihi jireen soo saar habiirow qoraxda noo soo saar kaymaa nuqiir saan u baxno waan soconaynaaye qoraxda bay sugayaan saara ila lmawqifi mawqifkii carafai xaggeedi u baxaya marka carafaad ubaxaysa adoo mina joogana waxaa dhexda ku jirtood sii mari oodan ku hakaraynin musdelifa musdelifa waxay udhexaysaa mino iyo carafay udhexaysaa musdelifa subaxdaa marka sagaalaadka ah musdelifa wax xugun ay leedahay ma jirto wax xuguna iyo wax maaratay istaag oo mawqif ay leedahay ma jirto musdelifa waa la maray orda ugu maraya carafaa loo socdaa calabalatay marka carafo maalintaasoo dhan la jooga sagaalaadka habeenkii gabalka u dhaco ayaa musdelifada saaka martay yaad kusoo ood baryi habeenkaasay shaqaynaysaa ood baryaysaa oo laba ragca salaadood oo cishadii maqrib ku tukanaysaa oo salaad suxu ku tukan oo mashcaru xaraam ku ducaysan oo dhagaxi ka soo aruursan ood mino usoo baxaysaa saasay marka wa hada almabiitu bimina midna barya la baryaayo habeenka sagaalaadkaa la baryiye subaxdiis deegaad imaatay habeenka sagaalaadkaad bariday mina barigaasi waliqaamatu iyo ku nagaanshaha bihaa mina lagu nagaanayo ilaa haada lwaqti ilaa waqtigaa lagu nagaan inti shalayto salaada duhur laga bilaabo ilaa salaada subaxee carafa inta aad ku tukatay aad ku nagaanaysay arrimahaasi sunatun waa sunno qad tarakahaa waxaa ka tegay kathiirun wax badanoo min annaas dad ka mida dadka badankii way ka tageen asul musanifku raximahullah waqtigiisi buu ka hadlaya haddana laftirkeedana intii hadda ay imaadeen bichaadka iyo eh, shirakaadka xajka qaada iyo waxaan isdabaguurka faraha badan ay imaadeen ayaduna tarakahaa kathiiru min annaas dadka badanki way ka tageen marka mina waa la baryi qaarkood wa iska sii soconaya habeennimaday sii tagayaan intooda kalena waxayba bilaabanba lix sac shan saaba waxaa bilaaban gawaalid la raaco oo carafe la aado habeenimo carafe la tegi habeenimo ayaa carafe la tegaya marka karat اxujaaj iyo tirada faraha badan iyo dadka hadii de baabuurtii oo layn ku socdo oo qolo walbaba xiligeeda haddii kafaa'idaysan waaya laga tegi iyo dadka haddii ka haraan qaarkood lagayab inay dhamaan ay ah, habaabaan iyo arrimahaasay marka culimadu iska fadwoodeen oy dheheen waxba marka hore mina in la baryo waajib mi ay aheene carafo weeye maqsuudkee haliska sii tago laakiin hadigii nabiga iyo sunada haddii laga hadlaayo waa in mina waagi uu ku beriyo o salaaddiis wax lagu tukado qoraxa kusoo baxdo carafana la tago xiligaa ay qoraxdu ay zuusho duhur la gaaro unbaa carafo xuduudkeeda la gelaya xilligaasaa la geli marka wuxuu leeyahy arrinta waa sunno oo qad taraka min annaas fa dadku yaatuuna mawqifa dadku waxay tegayaan carafa mawqifkeedii saxran xilli suxuuray imaanayaan waa sida hadda jirtee markaasay deena bishamuci lmuuqadi shumac la huriyey baalka shumaca layihahdo ee saboga iyo wax baruurta iyo xaydha la soo arureeya baasaasay shidan jireen ay shidan jireen habeeniyaa la tegey markaasa shumaca lawada hurin oo meel walbo deen iftiinkiibaa ka ka iftiimaya ah, wa hada aliqaadi buu ku leeyahay hurintaas shumaca la hurinayo bidcatun waa bidco qabiixatun weliba falxun aada falxun wey oo mujuusta iyo gaalada iyo waxaasay shabahaysaaba in qolo walbo dab ay shadato wayaquulu wayaquula wa an yaquula sunna waxaa inuu dhaho fii masiirihi socodkiisaas oo intuu mino ka tegay carafo usii socdo waxaa sunnaha inuu dhaho allaahuma ilayka tawajahtu ilahu adigaan kuu jihaystay waliwajhika wejigaada alkariima wanaagsan aradtu doonayaa fajcal dembii makfuuran dembigay mid la dhaafa ka dhig waxaji xajkaygana mabruuran mid la ilaaliyo iyo loo baarifaray ka dhig warxamnii ii naxariiso walaa tukhayibnii hay hoojinin nasrigaada iyo gargaarkaada iyo raxmaddaada haga hoojininoo qof khaayib hoogay shaqi haga dhigin wayukfir wuxuu badinayaa fii masiirihi socodkiisaasi atalbiya buu badin socodkaa uu socdo ee intuu mino ka tegay uu carafo usii socdo waxa ugu fiican inuu badiyo ay tahay waa tawxiidka wey talbiyada iyo wdikra dikra dikriga inuu badiyaa fiican towxiidka dikriga kale subxaan allah alxamdulilah walaa ilaha illa allah allah akbar iyo wa dikra dikriga wa ducaa iyo ducada inuu badiyaa fiicano ilahay baryo in badan wasalaata salliga cala anabiyi sala allahu aleyh waali wasalam liannahu aqrab alqurbaat wax ilahay loogu dhawaayo waxa ugu dhoweeyaan ee ilahay loogu dhawaado salliga nabiga caleyh isalaatu wasalaam aad in loo badiyo fa wasaluu markay gaaraan ilaa mawdicin meel yusamaa lagu magacaabo namira meel namira la yidhaahdo oo carafahan ka tirsaneen xagga xaramka soo xigta ilan xuduuda carafa marka laga hadlaayo waa xili xaram kuma jirto carafa xili xaram kuma jirto qofka markaa raba inuu cumraysto isagoo maka joogo meelaha uu tegi karo xilliga kasoo cumraysan karay kamid tahay xilligay kamid tahay xaram kamid maaha marka waxaa ka sokaysa laba meelood meel waxaa la yihahdaa namira waa meel yar oon aad usii weyneen oo xuduuda carafa iyo musdalifa intaad bagaarta ka baxdo udhexaysa wey waxaa kaloo meeshaa ku taala waadi weyn oo la yidhaahdo wad wadi curana wadi lcurana fog weyn oo ku yaala wadi lcurana waa wadda masjidka afkaba ku haya ayadana waxaa la yidhaahdaa waadi baa layihahda curana wey batnu curana toga asaga iyo namira labadaba xarabkay ku jiraan xili kamid maaha xiliga kamid maaha marka qofka markii wuquufa carafa u rabo inuu xisaabto oo arkaantii xajka uu gudanayo haddii uu toga iska dhex fadhiyo ama uu namiro iska dhex joogo oo maalinta ayada carafaba u arko inuu meesha uu ku dhex jiro xajkiisi badala waa buray wuquufa carafu ka tegey alxaju carafa buu nabigu yii sala allahu aleyh wasalam marka waxaa la rabaa in marka hore la dego nabiga waa degay teendhaa loogu sii dhisay sala allahu alay wasalam rasuulkeenna waa dhex joogay teendadiisii markii la gaaray zawaalka qoraxda ay zuushay ayuu yidhi ii rara waa loo raray markaasuu deen xagga carafo xuduudkeedii tegay rasuulka caleyh isalaatu wasalaam markuu salaadii duhur iyo casar uu tukaday oo khudbeeyey ayuu wuquufu carafo bilaabay rasuulka sala allahu aleyh waali wasalam marka waidaa wasaluu ilaa mawdicin yusamaa lagu magacaabo namira qabla dukhuuli carafa carafa intaan weli la gelin halkaa markay namira marayaan nazaluu hunaaka meeshaasi degayaan hadda meel dadka qaadi karta mabahaba dadka maba qaadi karta carafo o dhan bay dadka buuxinayaanba hadda marka meesha nimaraa wa dadku eh, wada tuuran karaan maba aha walaa yadkhuluuna xiinaidin carafa carafa ma galayaan bu kuleeyahy hadda waa la galaa oo meel la istaagaa male fa zaalat ishamsu qoraxdu markay zuusho duhur la gaaro xiligaasay wuquuf carafo bilaaban fasunatu waxaa sunaa an yakhduba imaamu inuu imaamka khudbeeyo khudbatayn laba khudbo khudbaa la bilaabaya qabla salaati salaada duhur ka hor duhur iyo casr baa la jimcin rabaa intaan la tukanin khudbaa la bilaabi ama jimcaha haato ama yeenan ahaanin labada khudbaa la khudbeynaya dadka la wacdinaya qabla salaati intaan salaaddii duhur iyo casr la tukanin uma kadib uu yusalii tukanaya aduhra duhurka iyo walcasra casrka jamcan xaala kownihimaa jamcan ayii kuwa la jimciyey waa la jimcinaya duhurka oo laba ragcadooda iyo casrka oo laba ragcadooda hal aadaan bay leeyihiin iyo laba aqim markaa saasaa lagu tukan wa hiya sunatun arrintaana waa sunno khudbada iyo jamca duhurka iyo casrka la jimcinayo ila wixii ka dambeeya duhurkaasi casr lama tukan doono xiligiisa maqribna xiligiisa lama tukanayo ilaa qoraxda ka dhacdo intaa wquuf carafa socon wquuf carafa ducadii baa lawadi oo ilahay baa la barya subxaanahu watacaala marka waxaa sunaa inaad duhur iyo casrba isdhaafiso sii tukato kadib deena wquuf carafa usoo faaruq noqoto wa hiya sunatun suno wey qalla waxaa yar man yafcaluha dadka samayn ayada saa markii horeba usoo sheegnay dadka tegaya carafo xilligii loogu talagalay minaax ka soo baxay xilligii loogu talagalay inay yar yihiin sunno laga tegay ay tahay tanna waxaa weye sunno laga tegay weeye in carafo xilligaa lasoo istaago oo salaadaha la jamciyo oo la khudbeeyo qala man yafcaluha aydan dhuleh uma yadkuluun masjidka weyne masjidu namira unbaa un hadda laga khudbeeyaa oo salaadaha eh, marka la tukada la khudbeeyaa kuwan kale ee khiyamka iyo taybooyinka dadka masaajidka ma wada qaadaye taybooyinkaasi qola walba gaarkooda jamacada iskaga tukan duhur iyo casarka tukan hadduu wadaad wawaadiyona waa la arki nacam uma yadkhuluuna carafata carafay gelayaan markay salaada la tukada kadib xuduudda carafa waa inaad iska hubsato xuduud bere carafa hadda boorar baa lagu sameeyey meel laga bilaabo bidaayatu carafa haddaad saa uso u marka inaad ka baxda rabtana waxaa kaa hor imaan boor kale nihaayatu carafa carafa meesha ka bilaba mesha ku dhamaan boorarkaas lagu wareejiyey marka waa inaad xaqiijisaa gudaha inaad ku jirto dad baa arkaysa banaanka iska jooga carafaba gudahooda kusooba gelinba oo meeshii horeysa degeen iska fadhiyo halkaa ka guuri ka noqon hadhow arrintaas aad bay culus tahay oo rugni arkaanta xajka kamida laga tegay markaas saasay noqonaysaa marka eh, yadkhuluuna carafata bacda an yaktasiluu markay qabaystaan kadib liwuquufi wuquufu carafa loo qabaysani waa la qabaysan mulabiina iyagoo labeegsanayo labeyk allahuma labeyka leh khaadiciina khuduucsan khushuucsan iszullaynaya ilaahay subxaana watacala isku bihinbihinaya isjabinaya qalbigooda ilahay subxaana watacaala maaratay isku adoonnimo umuujinaya isku bihinbihinaya khaadiciin khuduuc wey marka qofka inkisaarka u la imaado u tawaaduco kadib waa marka addoonnimo uu muujiyo ayuu rabbi subxaanau watacaala rabinimadiisa hoosgeli karaa oo wax weydiisan karaa wa ilaa hadduu marka horeba uu qalbigiisa wax kala jiro wax kale ku mashquulsan yahay nin isdhiibay maaha nin isdhiibay maaha wayundabi waxaa la suneeya an yaqifa inuu istaago baarisan isagoo u banbaxayo lishamsi qoraxda mustaqbila alqiblata qibladana qaabilaya inuu raaxada iyo mukayifaadka waxa ku dhex jira ma ahee mukayifaad iyo qabqabow waxbaa jijiri karee inuu banaanka u baxo qoraxda isdhigaa fiican waa maalin yoom carafo wey maalinta ogu badan ee dadka la xoreeyo ee naar laga xoreeyo wey waana maalinta ogu badan ee shaydaanka uu duloobo inkaar ku dhacday wey intaa wuxuu kusoo daalayay ee uu naarta qaaba qawseyn uu gaarsiiyey ayaaba la xoreyn oo naarba laga xoreyn ole reer naar agba koon kamid maaha marka qoraxda inuu qofku intuu isdhigo dhidid badan ka imaado agga qiblada ujeedsado ilaahay subxaana wa tacaala uu baryo badan baryo ayaa la rabaa xaadiro qalbi qalbigiisana xaadir uu yahay faariqan uu iska dhameeyey min adunyaa min calaa'iq dunya addunyada iyo xiriirkeeda iyo waxeedao dhan ku tacalluqi qalbigiisa waa inuu ka mariyo oo ka dhameeyo faariqan min addunya addunyada qalbigiisa waa inuu ka mariyo oo waxyaalaha mashquulka iyo adduunyada iyo umuuraheeda iyo fikirkeedii waa inuu iska saaro oo uu qaabilo maaragtay umuuraha aakhire iyo ilahay ducadiisii arrinkaas addunyada ka ducaysan kartaa waa bari kartaa rabbana aatina fi dunya xasanatan soo mara fi laakhirati xasana waxaa loo jeedaa markaad ducaysanayso qalbi kaafila oo maqan oo wax kale ku mashquulsan waa inuunan ahayn qalbigaas wayukhiru wuxuu badinaya atalbiya labeegsiguu badin labayka allahuma labayka wasalaata cala anabiyi nabiga salligiisa aleyh salaatu wasalam mar walbaba ducada lagaamama aqbalay adoo nabi maxamed ku salinin aleyh salaatu wasalaam qofkaa waa degdegay buu nabigu yihi alayh salam qof aan ilahina ku xamdinin nabigana ku salinin buu arkay markaasu wuxuu yihi ama hada faqad cajil kaa waa degdegay marka haddaa rabto ducaa in laga aqbalo saliga nabiga aleyh salaatu wasalaam ku bilow kuna khatin kuna bilow kuna khatim maxaa nabiga saligiisa waa la aqbalaya saliga nabiga alay slam waa la aqbali saligaas ducada nabiga isku salligay oo la aqbalay kaana ka dambeeyana ilahi waa ku aqbalaya raxmadiisa subxaanah wa tacaala <clears throat> walistikfaara buu badinaya istikfaarta dembi dhaafka ayuu ilaahay weydiisanayaa waducaa ducada kale faraha badan wuxuu rab ilahay weydiisan walbukaa oohinbutuu badinayaa aad buu ilin iyo oohin badan iskaga keeni oo oohin badan inuu badiyaa la rabaa fathama meeshaas carafa ahee la taagan yahaye xilligaasi yaa tuskabulcabaraat ilinta la daadiyaa thama tuskab meeshaasaa waxaa la shubaa alcabaraat ilinta cabaraatku waa dumuuc wey ilinta markaas meeshaasa lagu daadiyaa nacam wa tuqaalu waxaa la kor yeelaa oo la zuuliyaa alcatharaatu simbirraxada iyo zallaadka iyo akhdaada iyo gefka iyo dembiga qofka uu la yimidna meeshaasa lagu kor yeelaa lagu zuuliyaa tuqaalu waa min aliqaala wey <clears throat> walaysa min alqaaila min alqaylulana maaha min alqawlina maaha qawlna maaha qaailada hurdadeedna maaha waxaa weeyaan waa qaaladi wey qaalada waxaa weyaan in wax la celiyo ama wax la dhaafo la kor yeelo qof baa wax ka garatay mana qaala rajula bidc waqaalahu lahu cataratu waa ka hadiid marka qof inta wax ka garata tiraniya wixian kaa gatay waa ila noqon weyday khiyaaru majliski waa dhamaaday adaa iskale umurtay awoodda ii celi marka inaad u celiso taas ay qaala la dhahaa marka watuqaalu waxaa la kor yeelaa oo la la dhaafaa alcafaraat wixii dembiga samiraxaha la dhaafaa maalinta ayada ah iyo ka yowm walidatu umuhu waa nabiga alay salaam isagoo qofka hooyadiis maalinta ilashay o kalea dembiga la dhaafay ayuu dhalanaya soo soo noqonaya walakin aara walyakun ha ahaada dheh akhara wuxuu ku hadla waxa ugu badan laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kuli shayin qadiir ahaato nusrada qaarkood waxu ku daray yuxyi wayumiitu wahuwa xayun laa yamuutu biyadihi khayr wa huwa calaa kuli shayin qadiir tawxiidkaasuu aad u badinaya maxaa nabiga alayh salam wuxuu yihi aktharu afdalu ducaa ducaa carafa afdal ducaa ducaa carafa waakar maa qultu ana wanabiyuuna qablii laa ilaha illa allah waxdu laa shariika lah aduu nabig sal slam yiri waxa aniga iyo ummadihii iga horreeyey nabiyaasha iga horreeyey ay dhahaan waxay ugu fadli badnaa ay ku hadlaan kelimada tawxiidka ayay ahayd saasuu nabig sal slam yiri marka tawxiidka la badinaya afdal maa qultu ana wanabiyuuna qabli laa ilaha illa allah waxdu laa shariika lah lahu lmulku huwa xamdu wa calaa kuli shayin qadiir walyadcu ha u duceeyo liahli reerkiisa iyo waasxaabi ah, asxaabtiisii iyo walisaa'iri lmuslimiina muslimiinta intooda kale ka soo haray si caama iyo si khaasa qofkii iisoo duceyni wuu u duceyni ehelkiisa u duceyni muslimiintu guud ahaan u duceyni mashaakisha iyo dhibaatada muslimiinta haystuu qalbiga ku qabano ilahay u inuu ka qor marka ducadaas maalinta inuu waxba halmaamo ka taga maaha oo fuudaysta maaha in la ajiibo aad rajo loogu qabaa wayuntabi waxaa la suneeya qifa cinda sakharaat carafa marka la istaagaya wuquufka waxaa u fiican u sunaysta sunnaha buu leyahay in qofka inu istaago cinda shakharaati dhagaxyaha salaxyaha waaweyn iyo dhagaxyaha waaweyn alkibaaru waaweyn sakharaat waa dhagaxyo ballaaran alkibaaru waaweyn wey almafruushati la gogolay asfala jabal araxma buurta jabaluraxma la yihaahdo wasadu carafa ku taalla carafa bartankeeda buurta ayada jabaluraxma la yihaahdo hoosteeda dhagaxyo waaweyn oo saa u yaalyaala intaa buurtaba la fuurin dhagaxyaa ka sokeeya waaweyn oo fafadhiyo jibeellah dhagaxaasu marka ay istaagaya kaas waa ka istaagi waa meesha nabiga uu istaagay alayhi salaatu wasalaam hashiisa isagoo saaran ayuu intuu dhagaxa isagaa kor istaagay buurta weyn muna fuulin qirada u jeedsaday ayuu nabiga alay slam wuquufka bilaabay iyo ducadii iyo adkaartii allabarigii bilaabay rasuulka sala la alay slam dhagaxa marka almafruushati lagoblay asfala jabalirama buurta jabaliraxmaan hoosteeda halkaasaa fiican wamas laakiin dadka ma wada qaadayse waqaftuhaa huna wacarafa kulahaa mowqif buu nabig alay slam yiri wacarafatu kuluhaa mowqif carafa dhammaanteed waa mowqif meel istaaga wey ayuu rasuulka alayh salaam yihi waama sucuudu in la fuuloo la koro ilaa jabali raxma buurta laftirkeeda jabaluraxma la yihahdo in la fuulo alladii jabalka huwa isagooba fii wasadi carafa carafo bartankeeda ku yaala in isaga la fuulo la koro falaysa kamid maaha falaysa fii duluucihi fuulidiisaasi iyo koridaa la koraayo fadiilatun kuma jirto zaairatu zaaida fadiilo zaa'idaho meelaha kale u ka fadli badan yahay ma jirta buu kuley musanifku raximah llahu tacaala maxaa yeele nabiga maba fuulinba alayhi salaatu wasalaam buurta jabaluraxma laakiin carafay kamid tahay oo qofkii fuulaa carafuu taagan yahay carafuu taagan yahay lakin ajir gaara male dadku way fuulayaan way isku sawirayaan maanta o dhan awriya waxbaa meeshaas ti lageeya laisu soo sawiri marka wax badan baa jira oo mashquulahu meel yar ciid iyo yowmulfarax ah ahaan bay dadka u egtahay dadka u badan yihiin oo in maaratay ay aheyd aan arrintaas saa loo muujinina la muujiyo cagsigeeda ducada iyo oohinta iyo allabariga iyo khushuucda iyo tawaaduca waxaa ila badiyaa la rabay eesawir iyo milistaag iyo sheeke iyo qosol ma jirto meeshaas naam fawuquufu in la wuquufu saxiixu fi jamiici tilka alardi wuquufka carafa saxiixu wuxuu ku ansaxayaa uu saxiix ku yahay fii jamiici tilka alardi ardadaas carafa xuduudeeda ku wada jira almutasicata ee waasica dhammaanteed meeshaad ka istaagtaba waa ku ansaxay buurtaa ka mid a ah. laakiin buurta inaad u malayso in fadli gaara ah leedahay fuusho tanaa la diidan yahay wadalika aljabaalu buurtaasna juzun waa qaybo minha carafa ka mid a ah. huwa isaga iyo wagayruhu meelaha kale carafa xuduudkeeda sawaan waa isku mid walwuquufu istaagase cinda sakharaat dhagaxyahaas ka hooseeya buurta ee waaweyn agtiis in la istaago yaa afdalu fadli badan liwuquufi nabiy sal slam ind nabiga istaaga halkaas wal afdalu sida fadli badan an yakuuna raakiba qofka waxaa wanaagsan inuu wax saaran yahay markuu qof carafa samaynayo suuna u daalin muddo badan ducaysanayay inuu raakib yahay oo wax saaran yahay nabiga hashiisu saaraa sala allahu aleh waali wasalam mufdiran inuu afuran yahay oo una soomanayn baa fiican dadkaan xujayda ahayn baa maalintaa inay soomaan ay fadli badan tahay oo loo maaratay eh, lagu beeriyey laakiin qofka xaajiga carafuu taagan yahay qorax buu taagan yahay qor gabalkaa u dhici inuu marka biyaha iska cabo oo uunan haraadinoo daalinoo ducada mar walba uu nashaabaa la rabaa qof soomanna de waa daalaya xilligaa kuleelka gaara markii la gaaro casaradii xilliga ugu daran ee tajaliga uu dhacayo ilaha adoomihiis usoo dhowaanayo malaaigta uu ku faanayo xilligaa iyadaa waaba dhacsan yahay oo carabki waa ku gurayo oon buu sakaraad leeyahay marka inuu afuran yaha la rabaa wal afdalu sida fadliga badan lilmar'ati haweeneyda u fadli badan aljuluusu inay fadhiisato fi xaashiyati الnaasi dadka gadaashiisa darafta darafta ay haweenka tagayaan ragga inay musaaxameeyaan o ragga ku dhex jiraanoo laisku dhacaano arrintaas sax ma aha waa inay gees u tagaano ay ka dhex baxaan ragga wa waajibaat اlwuquufi wuquufu carafa waajibaadkeedu waxyaalaha waajibka in la ilaaliya ay tahay xuduuru juz'in qeyb waa in la xaadiro min carafaati carafa kamida waa inaad qeyb kamida waa inaad ka xaadirto caaqilan xaal qofku yahay qof caqli leh isagoo caqli leh waa leenna muqma calayhi miir daboolana aan ahayn waa inuu carafo qeyb kamida uu istaago xilligeedii laga bilaabo duhurka marka la gaaro yoomu carafa ilaa salaada subaxee dambe ee habeenka tobnaadka ciidda salaada subax ka bilaabto intaas wuquufku jiraa waa kan buu ku sheegaya wuxuu leeya waqtuhu waqtu wuquufi carafaat carafaadka wuquufkiisa waqtigiisu min azawaali buu ka bilaaban markay qoraxdu zuusho ilaa tuluuci lfajri qoraxda waxay zuulaysa waxaa loo jeeda duhurka maalinta sagaalaadka maalinta bisha sagaalaad taa duhurkeeda laga bilaabo ilaa tuluuci lfajri thaani fajarka labaad ee fajru saadiqa ah min yowmi naxri maalinta ciidda yowmu naxriga marka waxay dhahaan culimadu waa meesha habeenka iyo maalintu ay maalintu ay horeyso muxuu ahaa maalinta ay horeyso maalinta horeyso habeenka dambeeya maalinta yowma carafa inta kale inta kale habeenka iyo maalinta horeya habeenka horeya habeenka horeya xalay tahay waxay ahayd leylatljumca aheyd xalay leylatlajumca aheyd maantana waa waa waxaa weeyaan waa yowm aljumca caawa waa leylatu sabti weeyaan berri maayo marka habeenka horeeya laakiin yowma caraf markii laga hadlaayo habeenka carafa habeenka ka dambeeya maalinta uu qofka loo taagnaay sagaalaadka habeenka ka dambeeya ee yoomunaxriga yoomu carafa la yidhahda yoomu carafa la yidhahda ee waxaan jeeda leylatu carafa habeenka carafa la yidhahda marka qofka habeenkaa dambe istaaga ilaa waaligu ka bari intaas waa u jirtaa wey waa u jirtaa wa waqtuu min azawaari ilaa duluuci fajri thani fajriga labaad uu ka dhasho min yowmi naxri maalintii ciidaa yowma naxriga faman xadara ninkii xaadiraa bicarafata carafa fii shayin wakti oo min hada lwaqti waktigaa kamida ninkii xaadiraa qeyb kamida uun wahuwa isaguna mxuu ahaa wahuwa caaqilun asagoo caqli leh oo aan waaleyn walow maaran haba iska dhex mare eh fii laxdatin muddo yarun laxdo iyo daqiiqad yar wax yar baa laga dhigee faqad adraka alxaja xajkii waa waaga haleelay waman ninkaa xajkiisi waa u asaxay wuquufa carafa waa laga helay inuu gabalka u ridato waajib maaha waman faatahu qaarkood waa waajib bay leeyihiin laakiin arkaantii marka laga hadlayo arkaan carafa waa inaad laxda wax yar un aad ka dhex istaagto waman faatahu dalika arrinkaa ninkuu ka tago oo wuquufu carafa maba istaaginba ilaa muddadaas ay ka dhamaataba min azawaali ilaa duluuc alfajr athaani qoraxda markay suusha duhurkii sagaalaadka ilaa waagu ka bariyo maalinka habeenka tobnaad intaassu miyunan istaagin oo mase waqafa waa istaagay muqmaa caleyh isagoo la miyir daboolay koomo ku jiray isagoo koomo ku jiro ama muqma caleyha suxd intuu galay ayuu kasoo ifaaqoon kasoo miirsaninba faqad faatahu xaju kaa xaj waa ka tegey alxaju carafa nabig ala slam wquuf carafa marka hadii laga waayo xajkiisina waa buray fayataxalalu waa xalaaloonaya marka muxuu ku xalaaloonay aduu xajki ka halaabay oo ka fasaaday yataxalalu bificli cumrati cumro samaynteed xajkii wuxuu u bedeli cumru u bedeli cumro maaqaa lala imaan jiray dawaafki iyo sacyigi iyo xalqigii intaas muliman wuu iska soo kacayaa marka la imaanayaa cumru la imaanaya nacam bificli cumrati cumro samaynteed buu ku xalaaloobi oo fa yaduufu waa ka cumro ficilkeed yaduufu waa dhawaafaya kacbadii wayascى waa saciira bayna safa wاlmarwa wayaxliqu timihi buu xiradaba gaabsan waqad xalla markaasuu xalaaloobaya min ixraamihi ixraamkii ku raraa ee xajka ee ka fasahday qof carafa ay dhaaftay halkaasuu iskaga dejiyay waa ka xalaaloobi wayajibu waxaa waajibaya caleyhi اlqada qadana waa ku waajibaya inuu qadeeyo ilaa carafo muna istaagine wadamun lilfawaati dhiigna waa laga rabaa inuu neef gowraco lilfawaati carafa ka tegidda ay ka tagtay darteed milu dami tamatuci damu tamatuciyaa soo maray shaatu neef hara u yaraaye ayuu gowracayaa fa qarabat ishamsu qoraxda hadday dhacdo afaaduu siduu carafa u taagan yahay gadbalkaa ku dhacaya qoraxda dami ku dhehaysa qoraxda ilaa dhacday habeenkii tobnaadka ciideed qoraxda hadday dhacdo salaadii maqri meesha ku tukan maayo carafa ku tukan maayo xaggee u soconaya ilaa musdalifu dhaqaaqi xagga musdalifa musdalifa subaxdii sagalaadkmaalin sagalaadka soo martay habeenkii tobnaadkani waa lagu hoyanaya dib ba loogu hoyan ilaa musdelifata musdelifa ayuu u dhaqaaqaya isagoo carafo ka gadoomay musdelifa waxaana carafiya mina udhexaysaa shalay markaa sagalaadkaad kasoo baxaysa mina waa kaa soo martay haddana marka aad sii socoto carafaad ka socotona waad ku degaysaa daakiriina allah ayuu ilahay xusaaya intaa dikriga lawadi mulabiina talbiyeysana labayk allahuma labayk bisakinati bisakiinatin deganaan xasilooni iyo waqaarin deganaan waa inuu si degan u socdaal rabaa oo uuna dhawaaq iyo qayle iyo mxuu aha orod iyo dadka oo la riixo iyo waxaas in iska ilaaliya wey nabiga alay salam maalintaasi waxwal habeenka ku celcelinayey asakiinata sakina fa ina albira laysa biidaac ayuu nabiga ku celceliyey alayh salaatu wasalaam ayagoo saxaabada oo qayl intuu arkay u haadiyey gacanta ayuha annaas sakina sakina bikayri musaaxamatin buu soconaya isagoon qofna ariiryeynin oo aan qofna xoogeynin oon jiidaynin oo dad baa raba inay dambe orod ku dhaafaan oo dambe ay musdalifo tagaan markaas dadka ukala jiray ukala tuurayaan taasaa la diidaya wa iidaayin dhibid la-aan asoo dadka dhibaynin wa darbin garaacid dawa darbi dawaabin xoolihii daabadihii garaac aan la garaacaynin faman wajada ninkii helaa furjatan xogo banaan ahoo aan dad iyo cidhiidi ka jirin hadduu helo israc waa dadejinaya idaa wajada furjatan nasa waa ku ha nabig aleh isalaatu wasalaam eh, xogo nasa waa yadowti jiray ah asayr fowq alcaraq baa nasiga layidhaha farajata sodejinaya wa yuakhiruun waxay dib dhigayaan salaat almaqrib salaaddii maqrib carafaad joogta gabadhka kugu dhacay mana tukanaysid dib baa loo dhigi salaat almaqribi wayajmacuunahaa way jamcinayaan walyajmacuunaha buu leeyahy wayajmacuunaha kuwad sideeda kuwad wayajmacuunahaa way jamcinayaan salaadii maqrib iyo salaadii cishe bimusdelifa yajmacuunahaa maqribkii way jamcinayaan bimusdelifata musdelifay ku jamcin maca alcishaa cishaa jamcu taakhiir baa la dhahaa jamcu taqdiimna duhurkii iyo casarkii waa kii carafa lagu sameeyey jamcu taqdiim bu ahaa maqribki iyo cishihiina musdelifaha lagu tukanaya jamcu taakhiir marka labadaas salaadood waqtiga isku xigta waxaa weeya labada afar salaadood baa la jamcini labadaa hore duhur iyo casarkana waa jamcu taqdiim labadan dambe maqribka cishana waa jamcu taakhiir oo waxaa lagu tukanaya musdelifa lagu tukan fa idaa wasaluuhaa markay soo gaaraan musdelifa nazaluu waxay degayaan bihaa musdelifa wasalluu way tukanayaan wabaatuu biha intay musdelifa tagaan ayaa salaadala tukan markaasay dee habeenkaan halkan baryaya maqribka ceshii hal aadaana iyo laba aqim ah, aqimkii eh, salaadii waxaa la tukanaya eh, mxuu eh, ah doorki maqribkii alaqim haddana ceshi baa la tukan wax sunna oo lasoo arooriyey ma jirto nabiga sala allah alay wasalam oo raatiba oo uu la imaaday ma jirto hor u ka saaxday salaatuleilka iyo witirkasa nabiga alay slam kama tegi jirin lakiin rawaatibta iyo salaadaha sunna ninka raaraaca waxaan salaada suba ragcadaha ka horeya laba ragcadood ka horeys aan ahayn maarata lala imaan mahayo ma soo aroorin marka halkaas habeenkaa laska saaxan o laska baryi wasaluu subxa subaxii bay markaa wax kaloo la qabana ma laha saaxashada la saaxanayo un bes wasaluu waana waajib musdelifa in la baryo mabitu musdelifa waxay kamid tahay waajibaat ulxaj bay kamid tahay qofku waa inuu baryaa haddii kale neef gowrac baa laga rabaa ama soom baa laga rabaa wixii aan ka ahayn ducafada dadka ducafada ehe haweenka culculus iyo da-da iyo ragga da-da iyo qofka xanuunsan iyo carruurta iyo dadka ayagu markii ay dayaxa u dhaco tobanka sac oo habeenimo iyo sagaalka sac maamka la marayo ayaa lasii guurin oo lasii yaasin oo sii socda idinka zaxmada sii dhaafa mina sii taga mina sii tagaa laleeyahy wasallii subaxa subax inay tukanaya dadka kale awal waqti waqtiga ugu horeeyey salaada subax xiliga ugu horeeyay dadka yaqaana ay dhaan waagi waa beriyey ayaa la tukanaya wayaakuduuna minha musdalife waxay kasoo qaadanayaan kasoo aruursanayaan jimaari dhagaxyaha la tuurayo quruxi lagu tuurayay ayay soo aruursanayaan sabca xasayaatin toddoba qurux may soo qaadan maanta ila maalinta subaxda tobanka ah jamrat lcaqaba keliya kaa horeysa tuuri doontaa jamrat lcaqaba maalinta tobnaad iyada keliya la tuurtaa dhan dhagax yaryar baa lagu tuuraa marka wax kale ma soo qaadanaysi toddobada basa soo qaadan toddobada bas dhagax meel walbu yaalaa toddobadaas ka soo qaadanaysaa sabaxa xasoyaatan toddoba quruur waxoo yar yara laqadan uu soo qaadanayo laa tagsiira ma jajabinaye hal dhagax inuu qaado jajabiyo jajabiyo lama ogol ma ahee toddoba dhagaxoo mid walba gaarkiisa ayuu soo qaadan wal waxaase fadli badan biqadrilbaaqila xabad fuul oo kale inuu leeyahay baaqila waa digirta digirsaantooyda waaweyn wey digirtaas xabadan weyaan wax weyn oo dad qof ku dhada jabinaysana ma aha wax yaroo macno leh dabeesha tuurana ma aha marka xabadku hal yar kuusan oo diirta kala leeg ayaa la raba dhagax inuu noqdo dhagaxyo waaweyn oo sakri oo dadka hadduu ku dhaco ama aad ku dhufato eh, jimrada ku dhufato soo booda qof dakriay arrimaha in iska dhawra waa la rabaa iska dhawra oo dhagaxya maaratay gacanta la qaban kara eh, waxna qofku ku dhaca aan yeelaynin wal afdalu biqadri baaqila geedka baalka baaqilaha waa nooc fuulka kamida ah iyo digirta kamida ah. wayaqifuuna bacda salaati salaadii subax markay tukadaan musdelifana lagu tukado oo dhagaxooda ay rusadaan waxay istaagayaan cala almashcari alxaraami mashcaru lxaraam korkiisay istaagayaan waa buur mashcarxaraamku waa kan uu kuu sheegay wuxuu wahuwa jabalun buur wey sagiirun yar fii aakhiri musdelifa musdelifa aakhirkeeda dhanka mina ayayna ku taallaa agteeda hadda masaajid weyn oo masjidu mashcaru lxaraam lagu magacaabay ayaa lagu dhisay halkaasuu marka yaa fiican inuu istaago wayundabu waxaa la suneeyaa sucuuduhu inuu koro oo buurtaba uu fuulo inan kale haddii suurowdo oo nabigaa fuulay meeshaa iyadaa ah, wa hunaaka meeshaas waxaa ku yaala binaanu dhismo muxdathin lasoo darisiiyey oo aan sharcigan nabiga alay slam meelunu istaagin oo masaajid iskaga dhiso lasoo darisiiyey ayaa meeshaa ku agyaala yaqulu lcawaamu caamadu ay tiraahdo inahu lmashcaru lxaraam mashcaru xaraamki ilaahay uu sheegay weeyaan walaysa kadalika saana ma aha bu ku leh sax maaha ah, buurta weeyaan mashcaru xaraam magaceeda lakin nabig wuxuu yihi waqaftu hahuna wajamcu kulaha mawqif meeshanaan istaagay mashharu xaraam musdelifo xuduudkeedao dhanna meel kasta waa la istaagi karaa ayuu rasuulka sala allahu alay wasalam yihi wayukhiruuna waxay badanayaan atalbiyata markaa musdelifo la joogo weeyaane labeyk allahuma labeyka talbiya la yihahda wa iyo ducada iyo wadikri dikriga ilahay la mustaqbiliina iyagoo qaabisha alqibla xagga qiblada usii jeeda wayaquuluuna waxay leeyihin allahuma allow kamaa awqaftanaa fiihi mashharu xaraam saad noo istaajisay oo ar wa araytanaa aad noo tusisay iyahu asaga fawqifnaa fawaafiqnaa nawaafaji liddikrika dikrigaad ilah nawaafaji kamaa awqaftanaa saad noo istaajisay fiihi masjid xaraam iyo musdelifa oo wa araytanaa aad noo tusisay iyahu asaga fawaafiqnaa nawaafaji liddikrika dikrigaada kamaa hadaytana saad noo hanuunisay ood hanuunisay wakfir lanaa noo dhaaf warxamnaa noo naxariisa kamaa wacadtanaa saad noogu yaboohday biqowlika aad noogu yaboohday wa qowluka qowlkaaduna alxaqu xaq weeyaane saada hadalkaada noogu yabooday iyo wixii aad sameeya tiran samaynaynaaye inaad noo dhaafina waa noo yabooday ilah noo dhaaf qowlkaada waa xaq muxuu yidhi alla subxana wa waa kan wuxuu ilah yidhi faidaa afadtum min carafaatin aayaddaas waa kan yuu ka hadlaya faidaa afadtum min carafaatin fadkuru llaha cinda almashcari alxaraami wadkuruuhu kamaa hadaakum wain kuntum min qablihi lamin adaliin uma afiiduu min xaydu afaada annaas wastakfiru llaha ina allaha gafuru raxim taa wey ilaa qowlihi gafuru raxim laga gaaro marka ilahay baa dambi dhaaf noo ballan qaaday marka wuxuu leeyahy kama wacadtana biqowlika اkfir lana warxamna kama wacadtana biqowlika gafur raxim baa inaad noo dhaafayso rabbana aatina fi dunya xasana wfi اlaakhirati xasana wqina cadaab الnar ducada war walba way soconaysaa faida asfara الnahaaru asfara markuu waagi beriyo asfara u cadaado jiddan aad u caddaado waagi si fiican u caddaado meel walba wax laga arkaayo qoraxda weli soo bixinse yay saaru dhaqaaqayaan ilaa mina xagga mina u dhaqaaqi biwaqaarin xasilooni iyo wasakiinati deganaan qabla uluuci shamsi intii qoraxda soo baxeed waxaan soo sheegnay mina markii laga soo baxay qoraxda soo baxaysa laakiin musdalifo subaxda laga baxaayo qabla uluuci shamsi waagi markuu si fiican u dilaaco si fiican u beriyo qoraxduna weli ayna soo bixin ayaa laga dhaqaaqaya musdalifa waxaan ku jirin dadkii asxaabul acdaarkaha ee cuscuslaa xanuunsanaa caruurta ku jireen dadka ayaga habeennimaba waa lasii yaasiyo minay usii horeeyaan minay sii aadayaan marka dadka kale laakiin waa inay habeenka baryaan fa idaa wasaluu markay gaaraan ilaa waadi muxasir tog la yihahdo waadi muxasir oo mina agteeda marka wahuwa biqurbi mina mina agteeda weeyaan marka musdalifa laga baxaayo mina agteeda ku yaala togaasi halkaa markay marayaan asracu way degdegayaan oo xoog orada lagu yar dhaafayaa qadra ramyati xajarin in dhagax la tuuro ayaa toga orad ugu dhaafi nabiga alayh salaam sidaa yeelay xadiid jaabir bin cabdillaah ataa badna muxasir faxaraka ayuu leh nabiga alayh salam toga muxasir buu soo maray markaasuu hashiisa dhadhaqaajiyey oo oradku maray uma yaslukuuna ariiqa haddii marka minaa la galay marka minaa la galay mina wadooyin badan baa marka xagga iyo jamaraadka iyo dhagaxyaha marka usii socoto jiro badan baa jira wuxuu leeyahy sulkuuna waxay qaadayaan aariiqa alatii wadadii tarmiihim gaadhsiinaysay calaa jamrat alcaqaba wadada jamrat alcaqaba toos ku toosinaysa tarmiihim waa wy maana tuusilhum gaadhsiinaysa calaa jamrat alcaqaba jamrat lcaqaba ile maanta loo socda shaqo kale lama qabanayo markii mina la tago waxa ugu horeeya ee la bilaabi saddexda jamre ee caqaba iyo wasta iyo dunye ee mina xagga maka kaxiya geeska mina ku yaala yaa loo sii socdaa laakiin maalinta waxaa la tuuran oo keliya jamrat lcaqaba besa la tuuran jamrat lcaqabana waa mida xagga maka xigta jamrat dunya baa iska dhaafi jamrat lwusta ama suqraan waa la dhahaye wustaa dhaafi jamrat lcaqaba oo xagga maka xigta markaad tagto yaa toddoba dhawax yayaa ku dhufanaysaa marka wadada ku gaarsiinaysa waa inaad qaadaa fakamaa yaatuunaha say imaadeen wahum rukbaano ayagoo gaadiidkooda saarin yo yarmuuna tuuranayaan jamrat alcaqaba dabeeg tuuranayaan bitilka alxasayaati quruuraxaasi kuwaa ahe asabciyo toddobada ahe almultaqadati laga soo aruursaday min almusdelifati musdelifo dhagaxyada weerka laga soo qaatay ayaa lagu tuuray ayagoo gaadiidkooda saaran awr bay saareen jireen hadda ma jirto gaadiid banaankaaka hore waa inaad gawaarida kuwii ku imaaday musdelifo kaga imaaday yaaba dhexda lagu istaajinaya lug baa marka lagu wada tegi meesha lug baa lagu wada tegi quruuraxooda ayagaa wata waman wa min ayi makaanin dhagaxa asagaa shardi maaha musdalifa in laga soo qaato wa min ayi makaanin meel alla meeshii iltaqada alxasaa quruuraha uu kasoo arursado kasoo qadqaato jaaza way banaan tahay min almusdelifati hadduu kasoo qaato aw min gayriha iyo musdalifa meelaan ahayn way banaan tahay walaakin yukrahu waxaa la nacaa akhduhaa madaxihii yaryara in laga arursado min almarma meesha lagu tuurayay meesha lagu tuuraya xawdkii darki in lagala soo baxo dadkiwaay tuuraya soo qaadato taas ayada waa la nacaa buu leeyahay wa min alxushi musqulaha iyo meelaha wasakda ee munaafada ficleen in laga soo aruursadana waa la diiday xusha waa xamaamka iyo meelaha qada alxaajaha loo fadhiisto masjidi wamin almasjidi masaajidka in laga soo aruursada quruurxiisa iyo dhagaxiisa ayaduna waa la nacaa wakamaa sida wakamaa yashracu fi ramyi wakulamaaba fiican wakulama ino qoran wakulama yashracu mar allaalo marka uu gudo galo oo uu bilaabo fi ramyi ramyi jamrat alcaqaba jamrat alcaqaba bisa maalintaa la tuurtaaye mar allaalo markuu saa u bilaabo uu istaago meesheedii fi ramyi kulamaa yasha fi ramyi markuu gudo galo yaqdacu talbiya talbiyadu joojin talbiyadu uu soo bilaabay maalintuu xajka soo niyooday maalintuu xajka niyooday talbiyada uu bilaabay labeykada ku hayay xagee ku dhamaatay jamrat alcaqaba markuu rabo inuu tuuro ayay istaagaysaa jag halkaas ku istaagaya kama yashraxu fi ramyi yaqdacu talbiyata wuu goonaya walaa yulabi ma labeysanayo bacda dalik intaa maalinta ka dambe labeyk allaahuma dhahayo takbiir baa bilaaban takbiirta ciidda allahu akbar allahu akbar laa ilaha illa akbar yaa bilaabanaysa waxyaala ducada kale waa ku furanta wa suuratu ramyi ramyigaa dhagaxa la tuuranaayo lijamrati alcaqaba jamrat alcaqaba tuurashada la tuuranaayo suuradeeda iyo kayfiyadeeda ku tilmaamaya wuxuu lehay an yaqifa waa inuu istaago qofku bibadni lwaadi meesha tog baa mari jiray waadiga dhexdiisa inuu istaago bacda irtifaaci shamsi qoraxda markay kor noqoto qoraxda soo baxdo ayuu wuxuu dhex istaagaya waadigu dhex istaagi oo waqtiga ay bilaabanaysa bacda irtifaa shamsi buu kuleeyahay qaarkood waxay qabaan inay bacda nisfu leyl ay bilaaban umu salama radia allahu canha xadiidkeedii saxiix kusugnaa ee sunanka kusugnaa sunan abi daawud cala shardi muslim ayaa waa kii ay sii tuurteen nisfu leylba bacda irtifaaci shamsi qoraxda markay soo baxda asaas wanaagsan in qoraxda ay soo baxdo bixaytu meel intuu taga dhex istaago ayuu tuuranaya bixaytu meel buu gaari takunu carafatu carafadii uu ka imaatay uu ka imaada ay noqonayso ayu min dhanka midigta ka noqon ka qaban wa makatu makana ayu saari bay ka qabanaysaa yacni carafana midig bay ka qaban e, makana bidix bay ka qaban bidix bay ka qabanaysaa marka macnaha waxaa weeyaan jamradii wejigiisa markuu ku hagaajiyo dhagaxii jamratu caqaba saa wejigiisa u qaabilo waxaa la rabaa inuu dhinaca markuu istaaga ay carafo midig ka noqon makana ay bidix ka noqon dhinacaas inuu istaagaa la rabaa ilan cagsiga kale hadduu istaago maka midig bay ka noqon carafana bidix bay ka noqoni taas ma yeelaya wuxuu samayni waxaa raba carafada midig inu ka istaago makana bidix ay ka marto ayaa la rabaa bu kuleeyahy hadda wax la yidhahdo teg ma jirto wax tegoo meesha ku yaallo malaha dhulka dhan waa la malaasay sibsib weeyaan wada laami ah mhm. labada dhinac mid kaleto ka tuuran kartaa xadiidka cabdullahi bin mascuud lakin radi allahu canhu so teg intuu istaagay buu ka tuuranayey markaasu wuxuu dhihi jiray hada maqaamu ladi unzila caleyhi suurat albaqara waa ka dhihi jiray nabi maxamed aleyh isalaatu wasalam ku wada meeshuu ka tuuray waa kan wystaqbilu jamrata markuu dhagaxa tuuranaya jamratulcaqaba u qaabilaya si toos u qaabili wayarmii wuxuu tuurayaa xasaatan quruurax buu ku tuuri xasaatan xasaatan xabad xabad buu tuuri toddobadii dhagaxba hal mar shagax kusii maayo dadkan baa ka dhacdo mar walbaba sanad walbaba waxaa arkaysa dadka oo eh, sheeganaya oo kule eh, hal mar baan ku tuuray marka hal raba xabad xabad inuu tuuro xabad xabad yarmi xasaatan xasaatan xabad xabad quruuraxa u tuura biyamiinihi gacanta midigtuura ku tuuraya wayukabiru waa kibaaran maca kuli xasaatin quruurax kasta allahu akbar allahu akbar allahu akbar buu le markuu tuurayo wayarfacu yaday gacmihiisa kor buu qaadaya xataa yuraa ilaa laga arko bayaadi ibtayhi labadiisa kilkilood cadidooda ilaa laga arko kor buu tuuqayo gacantii ayuu saa u taagaya oo uu baacinaya walow dhagax baa u dhawaade saa ma dhahay kor buu taagaya suu nabiga yiri sala allahu aleyh waalihi wasalam wayarmii ramyan yarmii waa ganaya ramyan ganid buu gani ah, ganitaan baa la rabaa wax la tuuray baa la rabaa walaa yanfudu nafdan iyo walaa yanqudu naqdan mawar walaa yanqudu naqdan ma faninayo fanin yani fara inta lagu qabto fara lagu qabsaa loo tuuro lama rabe tuurid baa rabaa gacanta lagu qabto lagu tuuro walaa yanqudu ma faninayo naqdan fanin faninkan de wakiila nahiyeyba inahu laa yasiidu zaydan walaa yankulu caduwa ka dhihi jir rasulka aleh isalatu wasalaam marka sida khalafka iyo faninka loo tuura uma tuuraye sidii wax dhagax weyn haysto oo ahaan gacanta baaciyo ayuu ku tuuri fa idaa faraga min aramyi markuu tuuridii jamrat lcaqaba uu bogo dabaxa hadyan hadyadiisu gawrici in kaana macahu hadiyo wato hadduu xoolo wado geel ama ari ama lo u wado xooluu markaas u gowracaya aw mase baxaa udxiyadiisii haadigeeda qof kasta oo muslima laga rabay ayuu gowracayaa oo nabiga alayh isalaatu wasalaam nabaxa can nisaahi lbaqara neef lo uga udxiyey haweenkiisa rasuulka alayh salaam asagana geela waa kii hadiyada nabiga alay slam waday uma yaxliqu arajulu ninkuu timuu xiiranaya jamiica ra'si madaxiisa dhammaan buu xiiran jamrat lcaqaba haddaa tuuratay waxa ku xiga waa gowrici waxa kusii xigana waa timihoo la xiirto hada in timaha dhamaan la xirtay ya huwa afdal fadli badan inuu timaha o dhan qofka uu mulukaysto nabigaa u duceeyey alayh salaam raxima allah allahuma arxam ilmuxalliqiin buu yidhi saddex jeer buu ku celceliyey kuwa timaha mulukaysta xirta ilaaha u naxariiso markaa faradu walmuqasiriina kuwa gaabsaday yihi rasuulka calayh salaam walahu waxaa u banaanse an yaktasira inuu ku gaabsado calaa halaadi shacaraatin minhu saddex xabo oo timo oo minhu min ara'si madaxa ah inuu ku kaaftoomo saddex xabo un iska gooyo way ka asaxaysaa hebel waad timi waa gaabsaday waa la dhihi karaa buu leeyahay aw amse taksiiraha inuu gaabsado naam an yaktasira ala madaxa kamid inuu ka gaabsado oo saddex uu xiro ama taksira u gaabsado walafdalu sida fadliga badanse fi taksiiri gaabin marka laga hadlaayo qadru unmuratin unmurada ama farta xubinteeda hooda ayaa anaamil unmula layidhah jamcuna waa anaamil far walbana saddex unmuray leedahay waxaan suulka ka ahayn marka in fartaa fiideeda ah oo xubinta hore ee farta ah intaa in leegoo timaa intuu isku qabto intaasoo kale inuu gooyo ayaa afdal buu kuleeyahy oo saddex xaba uunan xeerin ama saddex xaba uunan goynine intuu tima hore saa iskugu qabto meesha ay iskaga imaadaan fiidda intuu qabto intaa farta fiiddeedoo kale oo isku wada yaalo timah o dhan ka kooban intaa inuu jafsiyaa fiican walafdalu fi taqsiiri qadru umulatin farta fiideeda ama xubinta farta oo kale min jamiici shacrihi timihiisa dhammaantoodna ka kooban oo laisku soo aruuriyey ayaa afdalah wa ama almar'atu haweeneydayse falafdalu laha iyada waxaa u fadli badan ataqsiiru inay gaabsato timaha calaa hadeer wejhi wejka aan soo sheegnay oo ah qadru unmula farta fiideeda ama xubinta farta oo kale timaheeda intisaa loo aruuriyaa weynayda meesha ay iskugu imaadaan timaho dhan oo faraqooda saa isku wada sacda ayaa fiida intaa yar oo kale yaa laga jagayaa qasrigii ragga oo kale ma gaabsanayaan siday rag u gaabsamayaan xiirashada iska bedbaa warkeed oo maba u banaana markay intay soo aruuriyaanbaa inta afarta xubintoodoo kale oo timihii o dhan lagu soo aruuriyey ayaa fiinta laga jaraya calaa hada lwajhi kuushida waa saas wayakunu yakunu xaala alxalqi yakunu wuxuu noqonaya qofku xaala alxalqi marka uu timaha xiiranayo loo xiirayo mustaqbila alqiblati qiblada mid qaabishan xagga qiblada u jeesan baaranaya allahu akbar allahu akbar leh wayabdau alxaaliqu kaxiirayana wuxuu ka bilaabayaa bishiqihi ka loo xiiri dhinaciisa alaayimana ee midigtu ka bilaabi dhanka midigtu ka bilaabi nabiga alayh salaam ayaa ku yidhi xalaaqii ibda min huna madax midig ka bilow yiri ibda midig ka bilow yani kaana yucjibuhu tayaamuna rasuulka alayh salaatu wasalaam waa jeclaan jiray midigta wax walba wanaagsan wayadfinu shacra timihiisana waa xabaalayaa nadaafad ahaan baa loo xabaali ama tima dhaadheero hadday yihiin laga baqaayo inay dadku qaataan oy e, wasli ka dhigaan oo lacala allahu waasila walmustawsila timahooda ay dad kale ku xidhiidhaan arrintaas iyadoo e, inuu ugu kaalmeenino xabaali arrimaas baa li walxalqu xiirashadu timaha la xiirto ruknun waa rugni buu kuleeyahay waaka shaaficiyada qowlka muctamadkaa sidaasa qowl kalaa jiro lema rugni maaha laa yatimu lxaju waajibaadka ku darayaan kuwo walxalqu ruknu waa rugni in la xiirto timaha laa yatimu lxaju xajku ma taab noqonayo ilaa bihi xalqigaas iyo in la xiirta mooyeene ama la gaabsado hadi wayabqa wuu baaqi noqonaya qofkaan xiiranin muxriman inuu isagoo muxrima ilaa an yatiya bihi ilaa uu kala imaado xalqigii oo timihii ka xirto muxrim buu ahaanaya oo maaratay xajkiisi maba dhammaaninba waman laa shacra lahu qofkaan tima lahayn amara lmuusaa mindida ama sikiintuu marmarini calaa ra'sihi madaxiisa qofkaan timama lahayn oo ama soo xiirtay mar dhow ama timama aan lheen timi ka buubeen mindidu saa u marmarini madaxaasaa loo marmarin uma yati makata maka u imaanaya jamratulcaqa buu soo tuurtay xoolihii buu soo gowracday hadyadiisii iyo duxyadiisii tibihii buu soo xirtay oo soo gaabsaday xaggee ku xigta maka makaa la imaan waa maalinta tabnaale yoomu naxrigeed wey ciiddi wey intay muslimiinta meelaha kale ciidayaan isagu xaajigu ciiddiisa waxaa weeye acmaashaasuu gudanaya yowma xajil akbar baa lagu magacaabay yowma alxajil akbar ayaa lagu magacaabay shaqada ugu culus xajka maalintaa weeyaan waxaa yeele acmaasha xajka inteeda badan baantaas dhacaya jabrat lcaqaba dhagaxa la tuuran wagaas hadiyadaa la gowraci timii baa la xirani dhawaafkii iyo sacyigii baa ku sugi inaad soo noqoto mina kusoo laabataa ku sugi shaqa culus wey uma yaati makata maka ayuu imaan fii yowmihi maalintiisaba isla maalintaasba waa sida sunada nabigu uu yeelay wey calayh salaam waa iska joogi kartaa oo dawaaf ifaadaha dib baad udhigan kartaa oo markaad ayaamu mina ay ku dhamaatay kadib baad dhawaafi kartaa way ku banaantay laakiin nabiga hadigiisi isuu sameeye sunada waxa weeyaan isla maalintiiba nabiga maku imaaday <coughs> madaduufu wuxuu dawaaf markuu maka imaado dawaafa alifaadati ifaadadii laga soo dhaqaaqay uma afiiduu min xayu afaad naas carabakii laga soo butaacay butaaca dawaafkiisii lasoo butaacay maka la imaada dawaafkeedii dawaaf ziyaarada waa dhahaa dawaafu rukni arkaanta xajku kamid yahay fayaduufu dawaaf alifaada wa huwa ruknu waa rukni oo laa yatimu lxaju xajku ma taab noqonayo ilaa bihi in rukniga lala imaado dawaafka mooyeene wayabqaa baaqi buu ahaan qofku muxriman maxaalu yahay mid muxrim oo xajkii ku dhex jira oo wixii loo diiday muxaramaadka o dhan ba sidii baa loogu diidi ilaa an yatiya bihi ilaa uu kala imaado dawaafka dawaaf rukniga ah weligii sidaa muu xaaji u waajib yahay xajka ugu dhex jira hadduu waaf kala imaan waayo ma xalaaloobayo taxalul thani wa sifatuhu taxalul thani baa loo jeeda waxyaala haweenka waxaasa ka xaraana lakin hadduu dhalal awel la imaado waa lagu banay dharkiisi waxa inuu xidho wuu noo sheegi doonaa taxalulka laba inuu yahay wa sifatuhu dawaafka dawaaf lifaadada ah ee kacbada la dawaafayo tilmaantiisu kama taqadama sidii hormartay wey xagee noo hormaray dawaaf esh dawaaf lquduum shala soo mara dawaafulquduum sidii loo dhawaafayay iyo xajaruasadka loo qaabilayy ee isagoo dhan qaybtiisa loo wasaaraya xabadka dhan jirka dhan lagu toosinaya kadibna bidix laskaga saaraya kacbada loo maraayo xijru ismaaciil kor looga maraayo rugnu yamaaniga loo taagay dad kari karto xajaruasadka loo waxaasa lagu wadaya sidii wey dawaafkaas isma khilaafay dawaaf waa dawaaf ama rugni hala ahaado ama waajib hala ahaado ama sunna hala ahaado wa sifatuhu kamaa taqadam sidii homartay wey uma yusalii ragcatayn laba ragcadood haddii dawaaf la dhameeyo maxaa taqaana laba ragcadood dawaaf haddii la tukado haddii la dhawaafo de waxa weeyaan wاtakiduu min maqam ibrahim musala way ku taalaa uma yusalii rakcatayni markuu dawaafo kadib laba ragcadood buu tukanaya oo rucatay dawaaf baa la yihahdaa meel lalaaba meeshii u suurogeli karto masjid xaraam kamida ayuu iskaga tukan uma in kaana sacaa haduu sacy awa sacyigii sacyigaa dib baa loogu noqon warkiisa wuxuu leeyahy in kaana sacaa hadduu sacyiga la yimid maca dawaafi lquduum dawaafi lquduumkii xajka markuu bilaabay uu dawaafay maciisa hadduu sacyigii raaciyey lam yuciidu sacyigii ma soo celinayo waa hormarsaday wailaa haddii uu dib dhigtay oo sacyigii uuna la imaanin oo quduum markuu la imaanay sacaa hadu dawaafan ifaadlaan ayuu gadaashiisa la sacyinaya maxaa yeelay liana sacya aydan ruknu waa rugni inuu sacyi ama hor kala imaado ama gadaal ha imaado sacyigu waa rugni laa yatimu lxaju xajku ma taam noqdo ilaa bihi sacyiga lala imaad mooye wayabqaa baaqi buu qofku ahaan muxriman muxrim buu baaqi ku ahaan ilaa yatiya bihi ilaa uu kala imaado laakiin sacyigu asaga ma soo laalaabto sida dhawaafka oo kale ma soo noqnoqdo hal marun weeyaan waclam waxaad ogaataa buu ku lehy musanifka raximah llah ana aramya ganida la gananayo jamrat lcaqaba maalinta tobnaad keligeed baa la tuuran wاlxalqa xiirashada ama gaabsashada timaha wa dawaafa alifaadati saddexdaa saa iskugu xigeen soo maray al afdalu sida fadli badan ee wanaagsan in tartiibkaa lagu wadaa fiicanoo taqdiimu ramyi ramyiga la hormariyo jimratulcaqaba tuurideeda la hormariyo huma alxalqi xiiridii timaha laxiirana lagu xujisiiyo huma dawaafi dawaafulifaadaha lagu xujiy sidaa loo tartiibiyo ayaa wanaagsan calaa qowlihim radaxa lagu wado radaxa radaxa marka waa raado waa ramigii daalkuna waa dabxigii xaaduna waa xalqigii radaxa markay dawaafka la gelinayaan waxay dhahaan ran xad bay dhahan ran xad ran xad ayay dhahaan markii maa dawaafka afar afar markii laisku daraayo muxuu ahaa xalqiga iyo xirashada iyo gawraca iyo markii lagu daraayo hadda meesha saddex buu kuu sheegay ramyi iyo xalqi iyo muxuu ahaa dawaaf wuxuu ka tegey naxrigiibuu ka tegey gawracii marka marka lagu daraayo waxaa lii ran xad oo raadu waa ramyigii jamratcaqaba nuunkuna waa naxrigii xaaduna waa xalqigii daaduna waa dawaafkii saasaa loo tartiibini falow ataa bihaa hadduusan la imaado bihaa saddexda aan soo maray calaa gayri hada tartiib tartiibkaas aan soo sheegnay keyrkii hadduu la imaado oo faqadama ou mid hormariyo meeshiisa ka hormariyo wa aakhara midna meeshiisa kadib dhigo jaaza way banaantay hadduu kala hormariyo kadib dibdhigo dhigo way banaantay walidalika nabig alay slam ifcal walaa xaraja ayuu dhihi jiray irmi walaa xaraja ifcal walaa xaraja hadda samee dhib ma lehe qofkii yiri nabi alla waan kala hormariyey haddaba samee waxba dhib ma leha buu dhihi jiray yani wixii ku dhiman samee faqadama wa akraj wayadkhulu waqtu halaathati saddexdaa ayaga ehe soo maray ramyiga jamratulcaqaba la tuuranayo ay ka bilaabanayso waktigooda goormo wey waxay bilaaban bu kule min nisfi leyli haweenka niskiisay bilaaban xadiidka umu salama min leylati naxri haweenkaas leylatunaxriga ah ee musdelife la beriyey dadka mustadcafiinta ee mxaan jeeda ducafada ahe eh, asxaabulacdaarka ahe eh, tabarta daran markay iska soo dhaqaaqaanba socodka hayaan majaarta caqabada iska tuuran karaan ah, min eh, nisfi leyli min leylat naxri habeenka leylatu naxriga asaga tobankaa lix sac bay bilaabi karaan lakin waxaa afdala in la sugo ilaa qoraxda ka soo baxdo wayakhruju wuu baxayaa waqtu rabi jamrat alcaqaba jamrat alcaqabada maalinta la tuuranayo waktigeeda wuxuu dhammaani bikhuruuji yowmi naxri yowmu markay dhamaato yom naxrib hadday dhamaato jamrat caqaba waa dhamaatay wayabqaa baaqi buu noqon waqtulxalqi xiirashada waktigeeduse iyo wadawaafi dawaafka waktigiisu mutalaakiyan isaga waa dambeyn karaa mutalaakiyan xalu mid dambeeya yani waktiga xiirashada iyo waktiga dawaafku isaga dib baas kaga dhigan kartaa laakin jamratulcaqaba waa inaad ka gaarsiiso yowmu naxri inay kaa dhamaanin yowmu naxri inay khaas ku tahay wix yowmu ka dambeeya waxaa bilaaban jamaraadki kalaa bilaabanay iyo ayada ay ku jirto ayaa bilaaban wayabqa waxaa baaqisa noqon karase oo iska sii hari waqtulxalqi xeerashada waqtigeedi wadawaafi mutalaakiyan xaali mid dambeeya walilxaji xajka waxaa u sugnaaday taxalulaani ah, ya walow ilaa siniin ha ah. walow ilaa siniin waa jirtay ilaa u dhigee yani hadduu intuu jamratu caqaba tuurto xirashada iyo dawaafulifaadaha uu dib iskaga dhigo maalmana laga dhigo maslada ka dhige waxba ma dhib ma laha waa un xajkii unbaa lagu leeyahay oo kama xalaaloobin walilxaji xajku u sugnaaday taxalulaani laba xalaal laba xalaalow laba taxalul baa jira waxyaalihii laga xarimay ee maxduuraatulxajkaha marka laga xalaaloobayo xajku laba laba u qaybsamaa taxalul kuliya iyo taxalul juzia inaad qeyb waxyaalihi lagaa reebay xalaal kuu noqoto haddaad wax kamida xajka qeybahaas kamida la imaato iyo in asagoo dhanba wixi o dhan ba xalaal ku noqdo haddaad wish dhan lamada imaato marka wuxuu le walilxaji taxalulaan awalu taxalul awal iyo wa thaanin taxalulu labada taxalul buu leeyahy falawalu taxalul awalka yaxsulu waxaa uu ku xasilaa oo lagu helaa bihinayni biityaani hinayni laba shay oo lala imaado yuu taxalul awalka ayaa lagu helaa oo min haadihi thalaathati saddexdaa kamida saddexdaa maxay ahaayeen ramyu jamrat alcaqaba ya xalqigii timaha la xirtay dawaafkii saddexdaasi laba ka mid ah haddaad la imaato waxaad la imaatay taxalul awal waxaan haweenkaadi ahayn xaaska islaantaada aan ahayn o dhan ba xalaal kuu noqonaya oo waxyaali laga reebay oo kale ah dhiibkii iyo madaxii la dadaayey iyo muxuu ahaa cidiyi lasjarayey iyo timihii la goynayey iyo waxaasoo dhan ba xalaal kuu noqon xalaal bay kuu noqon maa siwa nisa ayuhumaa saddex ayuhumaa labadaasi eh, min hadihi halaata ayuhumaa kaana labada kuway ahaadaanba Ah, imaa xalqun xiirasho iyo waramy tuuridii jamrat caqaba labadaas way noqon karaan aw xalqun xiirasho iyo dawaafu dawaaflifaadina way noqon karaan aw ramyun tuurasho jamrat caqaba la tuurti wa dawaafu dawaafi noqon karaan saddexdaa laba kamid ah hadaad la timaado taxalul awal baad xalaalowday famataa facala thnayni laba mar allaaba markuu sameeyo minhaa saddexdaa kamida xasala taxalulu lawalu taxalul awal yuu helay oo uu la imaaday wayaxilu bihi waxaa xalaal u noqonaya marka bisababihi jamiicu maa xaruma calayhi wax allaala wixii xaaraamka ahaa o dhan oo xaj dartii xaaraam looga dhigay ayaa xalaal u noqon maa cada nisa waxaan haweenka aheed oo min watin uu ku sameeyo jimaac wacaqdi nikaaxi wixii haween ku saabsan o dhan wey caqdu nikaax haween la eh, meheriya ama la guursado wamubaasharati mubaashara iyo taabashadii waxaasoo dhan mamnuuc bay ka tahay kol haddii laba unu la yimid fa idaa facala thalitha hadduu midkii saddexaad la yimaado saddex bay ahaayeen labo la yimid haweenkii baa mamnuuc ka ahaa kii saddexaad markuu la yimaadona xalla lahu waxaa xalaal u ah kulu maa xarama alixraamu wax allaale wuxuu ixraamku xarimay oo xarmashadii aad xajka xarmatay wuu kaa xarimay ee maxduuraatulixraamka la dhihi jira dhammaan oo haweenkii haweenkaada laga reebay ay kamid yihiin ayaa xalaal kuu noqonaysa xalla lahu waxaa xalaal noqon kulu maa xarama alixraamu ixraamka wuxuu xarimay dhammaan baa xalaal u noqonaya wallahu aclam billah towfiq sala allah wasalam aleyk